anasa-i wuxuu leeyay caleyh raxmat ullah akhbarnaa qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif albaqlani qaala wuxuu yihi xadatanaa xafs waa hiqatun faqiih laakinu markii dambe ayuu isku yar dardarsamay canilamash sulaymaan bin huraan weyaan waa ninkii ataqaanino hiqada ahaa mashhuurka ahaa an ibraahim innakhaci waa sidii oo kale can hamaam ibn xaarith ibn qays annaqci oo hiqatun yursilu kathiiran in badan ayuu irsaalka la yimaadaa can jariir bn cabdillaahi albajali waa saxaabi jaliil wuxuu geeriyooda kow iyo kontonka jira nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam anahu jariir tawada uu weyse qaatay wa masaxa wuxuu masaxay kadibna calaa khufeyn labadiisa khuf ayuu masaxay khufeynka waa wax kabaha iyo sogaska udhexeeyo yar adag fa qiila waxaa loo yidhi tamsaxu miyaad masaxaysaa marinaysaa fa qala wuxu qad ra rasul rsulka al ayaan muxuu aha arkay yamsaxu isagoo khufeynka biyaha marinaa weeyaan ayuu nabigan aan arkay ayuu leeyahay wuxuu yidhi marka qad ra waxaan arkay rasul rasulka la sal sl msaxu isagoo masaxi wa kaana waxay ahaadeen asxaabu muxamedin ama asxaabu cabdillaahi cabdillahi bn mascuud raggiisii iyo raggii xirtiisa ahaa waxay ahaayeen yucjibuhum mid aad u cajabgeliyay oo jecel qowlu jariir jariir qowlkiisa uu yidhi arrinta ayada ah uu sheegay in la masaxaa qofka aad buu ay u jeclaayeen weeyaan maxaa yeelay wa kaana islaamu jariir jariir islaamnimadiisa waxay ahayd qabla mowti nabiyi sala allahu alayhi waali wasalam nabiga intuusan soo islaamin biyasiirin wax yar wax yar ayuu nabiga geeridiisa ka hor ayuu soo islaamay marka waxay garanayaan marka oy aada ugu farxaayeen in uu jariir oo mar damba soo islaamay in nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam uu kasoo wariyey in uu khufeynka masaxaayey oo inuusan mansuuq ahayn oo shay muxuu ahaa sugan uu yahay ayaa arrinta iyada ah ka qaadanaan weyaan waayahay xadiidka boqol toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiix isna qala imam النasai alيه raxmat ullah akhbarna alcabaas ibnu cabdilcaظim wa hiqat xaafid qala xadathana cabdالraxman ibnu mahdi wa hiqat habtun xaafidun caarif bالrijal wاlxadiid intaasoo muxuu ahaa tilmaam ay isku leeyahay weyaan waayahay qala wuxuu yihi xadathana xarb ibnu shadaad wa hiqa can yaxya ibn abi kahiir wa hiqat habt lakinahu yursilu wayudalis irsaal iyo tadliis ayaa lagu yaqaana weyaan an abi salamata bn cabdiraxman wa hiqatun faqih isna can jacfar ibnu camr ibni umayata addamri wa hiqa can abihi aabihi oo camr ibn umayata adamri waa saxaabi anahu saxaabigaas radi allahu taala arda ra-aa rasullah rasulka ala ark sal l slam tawada isagoo weyse qaatay masaxa mariyey biyihii cala alkhufayni labada khuf mari weeyaan axaadiistan marka tirada badan waxay ka warramayaan in nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam uu khufeynka maseexi jiray saxaabada nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam waxaa caado u ahayd inay ku daydaan waxaa caado u ahayd inay nabigeena kasoo wariyaan sala allahu alayhi waali wasalam inta saxaabiga hadda ka warramaysa waad ujeedaan weyaan xadiidka boqol iyo labaatanaad waa xadiis saxiixsna qaala imam anasai aley raxmat ullah akhbarna cabdiraxmaan ibn ibraahim duxaym mooyaane waa thiqatun ma'muunun xuja saddex tilmaam ayuu leeyay thiqatun ma'muunun xuja duxaym wa sulaymaan ibnu daawuud waa hiqa walafdu lahu lafdigan isaga ayaa iskale xadiidka weyaan can ibnu naafic ibnu naafic waa cabdullaahi eh, ibnu naafic eh, assaaiq cabdullahi ibnu naafic assaaiq weeyaan ibnu maciin wuxuu le waa hiqa sidoo kale imaam nasaa wuxuu le waa hiqa can daawuud ibnu qays alqurashi waa hiqatun faadil can zayd ibnu aslam mawla cumar ibn khaaab radi allahu taala arda waa hiqatun faadil can cata eh, hiqatun caalim dheh wa hiqatun caalim can caطaء ibni yasaar wa hiqatun faadil raximahum اllah can usaamata bni zaydin radia allahu taala an arda xibi rasuuli illahi sala allahu alay waslam min xubihi usaama bin zayd waa ninkaa taqaaneen oo nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam markuu geeriyoonaya isagoo muxuu ahaa sideed toban jir ah ciidan abubakar iyo cumar ay ku jiraan loo dhiibay hogaankiisa usaama bin zayd nabigeena aad buu u jeclaa sala allahu alayhi waali wasalam zayd eh, ibn lxaritha ayaa dhalay waad garanaysaan marka saxaabiga jaliilka wuxuu geeriyooday sanadka toban iyo todobada ama sideed iyo tobanka ama labaatanka oo hijrada nabigeena sal l slam ayuu geeriyooday qaala wuxuu yihi usaama dakala rasulla rasulka ayaa soo galay wa bilaalun iyo bilaal alswaafa meesha aswaaf la yirahay soo galeen waa xaafad xaafadaha madiina ka mid a ah weeyaan eh, kutubta qaar waxaa ku taala alaswaaq suuqyada laakin wahmi weyaan aswaaf weyaan fadahaba lixaajatihi markuu nabiga wuxuu aaday calayhi salatu salaam lixaajatihi inuu soo xaaji guto oo masquul ayuu aaday suuq baa masquul loo aada marka uma intaa kadib kharaja wuu baxay qaala usaamatu wuxuu yihi fasaltu bilaalan bilaal ayaan weydiiyey uma kharaja wuu soo baxay cafwan fadahaba lixaajatii ayuu aaday uma kharaja wuu soo baxay qaala usaamatu wuxuu yihi fasaltu waxaan weydiiyey bilaal ayaan weydiiyey maa sanaca nabiga muxuu samey sal l slam wuxuu u weydiinaya wuxuu rabaa inuu ku daydo in xukunka nabiga uu mxuua xagga istinjada iyo xagga masquulgalka iyo axkaamteeda inuu nabigana ka qaatay ayuu rabaa sala allahu alayhi waalihi wasalam ma sanaca nabigu muxuu sameeyey qala wuxuu yihi bilaalun dahaba nabiyu nabigaa nagu tagay sala allahu alayhi waali wasalam lixaajatihi xaajadiis ayuu utagay uma tawada u weyse qaatay faqasala wajhahu nabigu wajigiisa ayuu dhaqay waadayhi labadiis gacmood wamasaxa bira'sihi madaxiisana wuu masaxay nabigana sal slam wamasaxa alkufayn labada qofna nabigu masaxay sala allahu alay slam maxalushaahidku halkaas uma sallaa kadib nabigana uu tukaday calayhi salaatu wasalaam marka nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam hadigiisa marka isagoo xataa Eh, musaafir aan ahayn oo magaalada jooga ayuu eh, masixi jiray eh, khufeynka xadiidka boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa ah. qala imam nasai aleh raxmat llah abarna sulayman ibn dawud wa can alxarith ibn miskiin qira'atan calayh wa ana asmac xarith ibn miskiin waa taqaanaan waa hiqatun thabt waa ninkii alimaam annasai aleyh raxmat uu u dhuumin jiray darsigiisa walxarith ibn ibnu miskiin qira'atan caleyh wa ana asmac wallafdu lahu lafdigana isaga ee iskale can ibni wahbin cabdillahi bn wahb wa hiqatun xaafid can camr ibn xaarith wa hiqatun faqiih can abi nadr salim ibn abi umaya ayaa la yihahdaa wa hiqatun thabt lakinahu yursil abinadrkaas salim ibn abi umaya ayaa la yihahdaa can abi salamata bn cabdiraxman wa faqih raximahum allahu jamiica can cabdillahi bni cumar ibn lkhadaab radi allahu taala anu ardah can sacad ibn abi waqaasin sacd bin abi waqas ayuu ka wariy waa riwaayat saxaabiyin can saxaabi saxaabi ayaa saxaabi kale ka warana riwaayada weyaan xadiidka warni ninka la yihahdo sacd ibn waqas wuxuu kamid ahaa tobanka oo nabigeena sala allahu alayh wasalam oo hal meel ugu bishaaray jannada abu fi ljanna cumar fi ljanna cuhmaan fi ljanna caliyin fi ljanna wahaakada ilaa sacad sacad ibn abi waqas waa ninka asaga weyaan awalu man ramaa sahman fi sabiil illah leeb qof tura oo jidka alla ku tura ninka ugu horreya ayuu ahaa oo jihaad ku tura weyaan xaqiiqa ayuu ku geeriyooday eh, markuu geeriyoonan hijra nabigan maxamed sal lla slam kontan iyo shantii waa ninka ugu dambeeyey oo tobanka halka majlis oo nabigeena jannada ugu bishaaray ninka ugu dambeeyey oo geeriyooday weeyaan caqiiq magaalada madiina ay ku taa webi waadi ku yeela ayaa caqiiq la yidhahdaa xaafadda koron haddaba caqiiq ayaa loo yaqaanaa qeybo ka mid ah magaalada madiina waaya can rasul rasulka alle waxa ka sal ll ly slam anahu nabigeena masaxay inuu masaxay cala alkhufayn labada qof inuu masaxay ayuu ka wariyey weeyaan xadiidka boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isna qaala imam nasai aley raxmat lla qutaybat bnu saciid qaala wuxuu yihi qutayba xadathna ismaaciil wahu bnu jacfar wa hiqatun thabt can muusa ibni cuqba wa hiqatun faqiih imaamun fi lmagaazi xagga siyarta iyo muxuu ahaa arrimaha siirada iyo jihaadka iyo taariikhda iyo ayuu imaam yahay weeyaan aad ba aad u yaqaanaa xagga axaadiistana wa hiqatun faqiih an abi nadr wa hiqatun habtun yursil haddaan soo marnay eh, hay waa ninka la yihahda salim ibn abi umaya eh, eh, ninka la yihahdo abinadrk an abi salamata bn abdiraحman wa hiqat habt sacd ibn abi waqas radi allahu taala arda an rasul rasulka wuxu ku sal slam fi lmasi alkhufayni labada qofood masaxa la masaxa ama gacanta la marinay iyadoo qoyan anahu masxigaas laa ba'sa bihi dhib inuusan lahayn ayuu nabigan ka wari sala allahu alayh wali nabigan ayaaba sameeyey alayhi salatu slam dhib xagguuba ka imaanaya weya nabigan ayaa sameeyey saxaabada nabigeenna way sameeyeen sala allahu alayhi waalihi wasalam <clears throat> xadiidka boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa saxiix lisnaad sanadkiisa waa saxiix weeyaan qala imam nasai aleyh raxmat akhbarana cali ibnu khashram almarwazi waa hiqatun qala xadathana ciisa ibnu yunis ibn abi isxaaq isabici waa hiqatun ma'muun can lacmash sulayman ibn hiran weeyaan asna waa hiqa can muslim muslimkan wuxuu caam ku yahay oo lagu yaqaanaa abuduxa abuduxa ayuu caam ku yahay kunyadiis ayuu caam ku yahay eh, marka muslim ibnu subayx alhamdani ayaa la yihahdaa waa hiqatun faadil can masruuq ibn ljdac waa hiqatun mukhadram hiqatun faqiihun caalimun mukhadram can muqirat bni shucbata saxaabiga jaliilka wuxuu ka wariyey radi allahu ta ad qal wuxu uhi shucba eh, muqira ibnu shucba qaala wuxuu yihi kharaja nabiyu nabigeen ayaa ubaxay lixaajatihi xaajadiis ayuu baxay dan ayuu mxuu u oo masuul ayuu aaday falamaa rajaca markuu nabiga soo laab sala allah alay slam talaqaytuhu nabiga waxaan kala hortagay biadaawatin biidaawatin ah biidaawatin uba biyood ayaan kala hortagay waal biyo ay ku jiraan ayaan kala hortagay fa sababtu caleyhi waan nabiga ugu shubay faqasala yadayhi labadiis gacmood ayuu nabiga dhaqay uma qasala wajhahu yadayhi yacni waa calaacalaha weeyaan calaa qeybtan weyaan yadayhinka qeybtaas ula uma qasala wajha wajigiisa ayuu dhaqay uma intaa kadib dahaba nabigu wuxuu tallaabo qaaday ama u doonay liyaksila inuu dhaqa diracay labis dhudhun fadaaqat bihi ljubba jubbadii ayaa ciriiri ku noqotay iyo koorkii fa akhrajahumaa wuxuu kasoo bixiyey min asfal jubbati jubbada hoosteeda kasoo bixiyey bedelku saas nabiga u bixin lahay sal alla slam saas ayuu u nabigeena sal llahu alayhi waaalihi wasalam oo gadaal ayuu u saaray sala allahu alayhi waaalihi wasalam wabiabi huwa wa ummi nabigeena calayhi salaatu wasalaam saas ayuu yeelay fadaaqa bihi ljubatu jubadii koorka ayaa muxuu ciriiri ku noqday fa akhrajahu min asfali ljubati jubada qeybtadoos ayuu kusoo bixiyey faqasalama wuu dhaqay wamasaxa calaa khufayhi labadiisa khufna wuu masaxay uma sallaa bina wuuna duji nabigeena sala allahu alayh wali wasalam sallaa binaadan ayaa laisku hayaa qowluhu sallaa bina uu yidhi salla hadduu yihahdo saxayn lakin binaadas lagu daray waa khata ayuu leeyahay maxaa yeelay nabigeena liana nabiya sal lla slam kaana muqtadiyan bibni cawf cabdiraxman bin cawf ayuu nabiga ku xirnaa fi hadi lqisa qisadan sida soo hormartay sida awgeed marka in la yihahdo sallaa bina sax maahan yani sallaa macnaa wuu nala tukaday haduu yihahdo dhib malahan laakiin khata weeyaan waa sabqu lqalam ama sabqu lisaan wallahu aclam marka calcumuum nabigeena sala allahu alayh ali wasalam almuqir bn shucba qisadii dhex martay labadooda oo muxuua ah, nabigeena sala allahu alay wasalam intay safar ahaayeen kadibna nabiga uu muxuu ahay ka dalbaday in dhinacay u leexdaan ama ay dib dhacaan kadibna nabigeena sal sl markuu dantii soo gutay uu weyse iyo biyo u geeyey weyse qaatay qisada haddii ahayd kadibna ay gadaal ka soo gaareen saxaabadii oo salaadii ku jiraan oo ragca dhamaysteen muxuu ahay waxaan u dhiman yihiin markii ay soo gaareen waa tii ay nabiga calayhi salatu slam iyo almuqiira ibnu shucba ay ku xirteen saxaabiga cabdiraxmaan bin cawf weliba xataa shucba uu damcay inuu nabigeena sala allahu alayh waali wasalam inuu jooga u sheega cabdiraxmaan bin cawf laakiin nabigan uu ka diiday sala allahu alayhi waali wasalam marka in sallaa bina uu yidhahdo arinta ayaa diidaysa axaadiistaas tirada badan ayaa diidaysa marka khata ama gaf dhacay ah weeyaan waaye xadiidka boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid saxiixsna qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna qutayba bnu saciid qaala wuxu yhi xaddathana leyt bnu sacdin labada ninba waxa weeyaan waa laba imaam oo hiqa ah leyt bnu sacd almisri can yaxya alansaari wa yaxya bnu saciid alansaari weyaan hiqatun thabt can sacd ibn ibrahim sacd ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf weeyaan waxaa awow u ah sacadkaas cabdiraxman ibn cawf radia allahu taala arda hiqatun faadil ibn caabid can naafic ibni jubayr ibn mucim jubayr ibn mucim oo taqaaneen ayaa isna waxuu yahay awow hiqatun faadil can curwata ibn lmuiira curwa ibn muiir ibn shucba mxuu waxaa dhalay almuiir ibn shucba radi allahu ta arda curwaas waa hiqa can abihi aabihi almuqin shuc wuxuu ka wariyey can rasul lah rasulka sal anahu rasuulkeena alayhi sala slm kharaja uu baxay lixaajati xaajadiis u baxay faatabacahu almuqiira muqiira ayaa raacay ayaa la daba kacay biidaawatin weyse biyood ama ubabiyood waxaa tirahdaa baweel biyo lagu qaata weyse ah weeyaan ayuu la dabagalay nabiga ayaa marka hore faray inay inuu muxuu ahaa leexdo fiiha maa biyo ayaa ku sugnaa fasaba calayhi wuu ku shubay biyo ayuu ku shubay xataa faraqa min xaajatihi ilaa uu muxuu ahaa xaajadiisi ka dhamaysto fatawada weyse qaatay wamasaxa alkhufayni labada qof ayuu masaxay weeyaan fasaba calayhi xataa faraqa min xaajatihi meeshan yani nabigeena markuu istijoona ayuu ugu shubay miya may macnaa saas ma aha nabiga markuu xaajada soo gutay oo soo dhamaystay ayuu weysada ugu shubay weyaan sidaas weyaan ee ma ahan markuu istijoona ayuu nabigeena biyaha ugu shubaayey macnaha saas ma saas yaan loo fahmi weyan wallahu aclam xadiidka boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiix saxiix isnaad qala imam nasai aleh ramat llah akhbarna mxamed ibn mansuur alkhuzaaci wa hiqa qala xadathana sufyan ibn cuyayna alhilaali mawlaahum alkufi uma almaki hiqatun habtun xuja qala xadathana ismaaciil ibn moxamed ibn sacd ibn abilwaqaas sacd mxuu ahaa sacd ibn abilwaqaas ya ninkaas ayaa waxaa weeyaan isna awow u ah weyaan sacd ibn abuqas awow ah qaala wuxuu yidhi waa xuja qala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay xamza ibn mughira waa isna ibnu shucba yuxadid isagoo ka warram can abihi abihi almughira ibn shucba qala wuxu yihi kuntu waxaan maca nabiy nabiga ayaan la jiray sala allah alay slm fi safari safar ayaan muxuu aha nabiga kula jiray hahay waxaan kasoo boodnay baabka inaan sheegno baabka todoba iyo sagaashanaad baabulmasax alkhufayni fi safar labada qof marka in la masaxo safar iyo xadarba labadaba waa la ogoli haddii aad safar tahay waad masaxi kartaa haddii aad muxuu ahaa gurigaada joogtana waad masixi karta oad magaaladaada joogta labadaba dhib ma lahan marka qofka inuu masixi karaa khufeynkiisa isagoo safar ah iyo isagoon safar ahayn ayuu baabkan u baab yahay baab almasx alkhufayni fi safar qofka markuu safar kusugan yahay inuu muxuu aha khufeynka masaxa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo shan iyo labaatanaad waa saxiix ulisnaad qala imam nasai aleh raxmat akhbarna moxamed ibn mansuur alkhuzaaci wathiqa qala xadathana sufyaan ibnu cuyayna alhilaali mawlaahum alkuufi uma almaki hiqatu habtun xuja qaala wuxuu yidhi samictu ismaaciil ibn mxamed ibn sacd ibn waqaas ayaan ka maqlay hiqatun xuja qala wuxu yiri samitu xamza ibn mugira ibn shucba ayaan ka maqlay hiqatun weyaan yuxadit isagoo ka warramay can abihi abihi almugira ibn shucba anahu isaga qaal luu yihi kuntu waxaan maca nabi nabiga ayan jira sal slam fi safarin safar fa qaala nabigan wuxuu i marka takhallaf yaa mugiiratu mugiirow dib u dhac soo har wamdu ayuha nnaas wardada waa adinkana socda waa tii aan soo marin nabigana sal slm ul inuu ku taabtay ood ku leexiyey markuu ku leexiyey dabcan ood soo la leexday ayaa wuxuu yidhi adiga ilahar saxaabadana wuxuu ku yiri adinka socda ayuu ku yidhi weyaan marka isma diideysa riwaayaadka hore riwaayaadkan isma diideyso fatakhallaftu fatakhallaftu dib baan u dhacay oo macii anna waxaan gacanta ku hayay oon waday idaawatu min maa-in waalbiyood oo uba ayaan waday weyaan wamadan naas dadku way socdeen fadahaba rasul nabiga alla wuxuu aadil xaajatii xaajadiisa falamaa rajaca markuu soo noqday dahabtu waxaan u tallaabaqaday asubu caleyhi nabiyihii ugu shuba aan ku dhaqaaqay dahabtu waxaan ku dhaqaaqa asubu calayhi lmaa biyihii ina mxua ugu shuba wa caleyhi jubbatun jubba ayuu nabigu watay io kor rumiyatun ee rum rumaanka dalkooda loo nisbeeyey dayiqatu lkumayn labada waxa weeyaan kum labada meeloodo muxuu ahaa halkaas qabanaysa ayaa ciriiri ahaa kumaynkaas ayaa ciriiri ahaa waaya labadan calaa casha meesha ka horreysa qabanaysa ayaa ciriiri ahaa weeyaan mhm. waaya fa araada wuxuu nabiga doonay an yurija yadahu gacantiis inuu kasoo saaray minha iyada fadaaqat calayhi way ku ciriryowday faakhraj yadahu nabi gacantiis wuxuu kasoo bixiyey min taxti aljubati jubada hoosteedii faqasala wajha wejigiis ayuu dhaqay wayadayhi labadiis gacnood uu dhaqay wamasaxa birasihi madaxiisna uu masaxay wamasaxa alkhufayni labada qufa nabigu masaxay sala allahu aleyh wali wasalam saddex shay ayuu nabigeena sameeyey sala allahu aleyh wali wasalam marka wax ugu muhiimsan marka waa qadiyada khufeynka inuu soo daliishaday weysadii kamil ah ayuu nabigeena sameyey sala allahu alayhi waali wasalam sifadiina wuu tilmaamaya almuqni shucba radia allahu tacala canhu arda xadiidka boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiidna saxiixa qaal imam nasai aley raxmat ullah isxaaq ibn ibrahim isxaaq ibn ibrahim ibnu rahawiya weyaan hiqatun habtun xuja ibnu rahweyna waa la yihahda ibnu rahwiyana waa la yirahda horeysaan u sheegnay fuqahada waxay leeyihiin ibnu rahweyhi ayay leeyihiin muxadisiinta waxay yihahdaan rahwiya ibnu rahwiya saasay yihahdaan qaala wuxuu yidhi xadaanaa wakiic bnu jarax ayaa noo waramay waa imaamka atqarin qaala anbana sufyaan athawri waa imaamka kale an abi qays abi qays cabdiraxmaan ibnu tharwan ayaa la yihahdaa abiqayskaas magaciisa cabdiraxmaan ibnu tharwan ayaa la yihahdaa saduuqun rubama khalaf waa saduuq laakin mararka qaar waxaa dhici karta inuu dadka hiqaadka khilaafo can hudayl ibnu shuraxbiil waxaa idin qoran hudayl ayaa idin qoran laakiin sida saxda hudayl ma ahan waa huzayl biza huzayl ibnu sharaxbiil eh, alawdi alkufi eh, ninkaas weyaan ninka isaga marka eh, waa hiqatun mukhadram waa hiqa waana mukhadram oo islaamkiina uu soo gaaray waqtiga nabiga ayuu noolaa waana soo islaamay nabigana lama kulmin sala allahu alayhi waalihi wasalam mukhadram weyaan ninka isaga ah haddii aad rabtaan inaad ogaataan inay hudayl ahayn way husayl tahay waxaad aadaan eh, taqriib tahdiib lilxaafid ibn xajar alayh raxmat ullah eh, raqamka tarjamada todoba kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddex fiiriya todoba kun saddex boqol soddon iyo saddex dabcada abulishbaal eh, alpakistani dabcada uu taxqiijiyey ha laga fiiriyo todoba kun saddex boqol soddon iyo saddex ayuu ku cadaynayaa alxaafid ibn xajar magaciisa oo rasmi ah in la yidhaha husayl halkaa ha laga eegaya hudayl ma ahan waayahay can huzayl eh, ibnu shuraxbiil eh, hiqat mukhadrama can muqir ibn shucba radi allahu ta anu arda ana rasul sl sl sl masaxuu masaxa aljawramayn labadii muxuu ahaa eh, sogos ayuu masaxay amaba wuxuu masaxay khufeynkii iyo wanaclayni labada kabood halkan waa meesha laisu fadhiya marka labada kabood masaxooda marka qaala abu cabdiraxmaan imaam nasaa imaam nasaa-i wuxuu leeyahay maa naclamu ma ogin axadan qof taabaca ku raacay abaa qays abaqays cabdiraxmaan ibnu tharwan oo waxa weye saduuqu ahaa oan horey u sheegnay inuu dadka hiqaada khilaafa waa laga yaabaa aan idhi he qof ku raacay abaqaysin ku raacay calaa hadihi riwaayati riwaayadan ku raacay wa saxiixu sida saxda ahna can lmugiirata ibni shucba ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam masaxa alkhufayni inuu laba qof masaxay weeyaan laakiin nabiga inuu masaxay calayhi salaatu wasalaam kabaha masaxay cid ku raacday lama hayo weeyaan xukunka marka laga hadlaa kufeynka in la masaxa hadal ma lahan weyaan hadal ma lahan baabu tawqiiti fi lmasax alkhufayni lmusaafir qofka musaafirka ah masixitaanka masaxa khufeynka in waqti loo yeelo xukunka meeshan wuxuu yahay oo insha allahu taala axaadiista badan noo imaan doontana amaba qofka muqiim ha noqdo ama musaafir ha noqdo ama magaaladiis ha jooga ama magaalo kale ha jooga si u ahaadaba almuqiim almusaafir xukunkooda sida noo imaan doonta insha allahu tacaala qofka musaafirka wuxuu masaxayaa saddex maalmood iyo saddexdooda habeen ayuu masaxayaa labaatan iyo afar saac iyo labaatan iyo afar saac iyo labaatan iyo afar saac iyo masaxaya uusan bixinaynin marka intaa dhamaata wuu siibaya dib u qaadanaya marka inta kale laakiin wuu masaxaya hadday janaabo ku dhicin sida noo maadno insha allahu tacaala hadday janaabo ku dhicin hadday janaabo ku dhacdo markaas xaaladda waa way halowday waaya hadduu qofka muqiim yahayna ood gurigiisa joogo magaaladiisa oo joogana yowmun wa leyla waa habeen iyo maalin waa labaatan iyo afar saac marka sidaas ayada weyan axaadiista in badan oo imaan doonta iyo tarjamaadka kala duwan imaan doona eh, arrimahaas ayaga ayay ta'siilinayaan ay sugayaan weyaan oo ah in qofka musaafirka ah uu muxuu aha sagoska masaxaya amaba eh, waxaan kala jeedaa eh, qofka uu masaxaya saddex maalmood iyo saddexdooda habeen qofka muqiimka magaaladiis joogana maalin iyo habeen oo labaatan afar saa inuu masaxayo saas iyada ay axaadiistan abwaabtan hadda halkaan aan ka bilownay ilaa muxuu aha ka dhamaato waxaa weeyaan halkaas ayaa labadan baabba intaas ayay tasiilinayaan weyaan baabu tawqiiti waqti uu samayn loo sameeya baabkan u baabiya filmasxi masixitaanka cala khufayni labada qof la masaxa ilmusaafir qofka musaafirka ah xadiidka boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid xasan ah ma gaarin lakin waa xasan waa maqbuul waa xadiid muxuu aha lagu camal falaa weyaan qala imam nasa aleh raxmat akhbarna qutaybat bni saciid qaala xadathana sufyaan ibnu cuyeyna weyaan can caasim ibnu bahdala ibn abi nujuud almuqri caasim ibnu nujuud caasim ibn eh, ibnu juud oo muxuu ahaa magaciisa la yihahdo caasim ibnu bahdala ibn abinujuud waa ninkii muqriga aha taqaaneen eh, eh, nin hadda aanan aqoonin oo ragga ahlu qur-aanka wuu yaryahay ninka isaga ah dad badan waxay yihahan waa hiqa xifdigiisana waxbaa laga yara taabtay qaarna waxay leeyihin waa saduuq laakiin fii baabi alqira'aat walqur'aan baabka isaga waxaa weeyaan ragga imaam laa yushaqu lahu gubaar intaba yaraatay mxuuha ka dabategi karta waa yartaha weeyaan can caasim abi najuud nujuud waa saduuqun aw hiqa can zir zir waa hiqatun jaliilun mukhadram ninkaas zir nuxubeyshka ah zir nuxubeysh ayaa la yihahdaa waa hiqatun jaliilun mukhadram islaamnimada iyo waxa weeyaan ka horeba uu soo gaaray nabigana muuse hakin sal slm can safwan ibnu casaal radia allahu taala arda waa saxaabi jaliila qaala wuxuu yihi safwan rakhasa lana nabiyu nabigan wuxuu noo rusqeeyey idaa kunnaa haddii aan nahay musaafiina kuwa musaafirin wuxuu noo baneeyey he allaa nanzica inaana siibin khifaafanaa qofkanaga halaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahuna habeenadooda weeyaan wayatii biziyaadatin fii matnihi wanoo imaan doona insha allahu taala intaasoo dheeri ah xadiidka boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadiid xasan isna qaala imam nasai aleh raxmat akhbaranaa أحمد بن سليمان alruhaawiyi axmed ibnu sulaymaan alruhaawi waa hiqatun xaafid wuxuu geeriyooda laba boqol iyo kow iyo lixdanka jir nabigena sal slam qaluu xadatanaa yaxya ibnu aadam yaxya ibnu aadam abu zakariya weyaan alkuufiy hiqatun xaafidun faadil qala xadatanaa sufyaan athawri waa imaamka ataqaaneen wa malik ibnu miqwal waa hiqatun thabt wa zuhayr ibnu mucaawiyata hiqatun xaafid waa hiqatun xaafid laakiin markii dambe u weynaaday wax yar isku darsamay hahay cafwan mhm. cafwan aan ku noqda kan zuhayr eh, zuhayr eh, ibnu mucaawiya weeyaan zuhayr mucaawiya abu khaythama ayaa loo yaqaanaa waa hiqatun thabt isaga haba yaraatee meel laga taabto ma lahan zuhayr eh, ibnu mucaawiya waa hiqatun thabt weeyaan abu bakr ibnu cayaash waa hiqatun xaafidun laakinahu markuu weynaaday ayuu waxyaabaha qaar yara khaldi jiray sufyan bn cuyayna imaamkaa taqanin can caasim bn najud waan soo marnay can zayd bn xubayshin waan soo wuxuu yihi raximahullah qaala wuxuu yihi zir sa'altu waxaan weydiiyey safaan bn casaal saxaabigaa jaliilka ayaan weydiiyey can ilmasx alkufayni faqala wuxuu yihi kaana wuxuu ahday rasul rasulka sal slm yaamuruna min nafara idaa kuna haddii ana musaafiriina dad musaafiriina an namsaxa inaan masaxna calaa khifaafina khufkanaga walaa nanzicha aanan siibin talaata ayaamin saddex maalmood min haa'itin haddii saxaro aan gallaan saxaroona iyo bowlinkaadi iyo wanamin aan hurudna inaanan siibin oan usiibin oonan inta kale ka weyse qaadano markii lugihii la dhaqi lahaa isaga aan gacanta oo biyo marsan aan marino weyaan gacanta oo qoyan aan marino ilaa min janaabatin janaaba mooyane janaaba selayeli janaaba haddii ay dhacdo waa la waa la siibayaa weyaan saas ayuu muxuu ahaa yidhi nabigeena sal sl saas ayuu nafari jiray ayuu yidhi ninka la yidhaahdo safaan bn casaal casaal radia allahu tacala an arda baabka sagaal iyo sagaashanaad baabu tawqiiti fi lmasxi alkhufayn lmuqiim baabu tawqiit waqti loo sameey ayuu baabkan u baab yahay fi lmasxi masixitaan cala alkhufayni labada khuf oo la masaxa oo waqti loo sameey ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba xadiidka boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadiid saxiix asna qaala imaam anasai aleyh raxmat ullah akhbaranaa isxaaq ibn ibraahim ibnu rahawiya weeyaan hiqatun thabt qaala anba'anaa cabdurazaq ibnu hamaam asancaani waa hiqa qaala wuxuu yihi anba'ana thawri waa imaamka ataqanin waa hiqa can camr ibnu qays almulaali waa hiqatun mutqinu cabid alxakam ibnu cutayba hiqatun faqiihun rubama dallas marka qaar tadliis ayuu ku dhaca weyaan marka qaar tadliis ayuu galaa can qasim ibnu mukhaymira qasim ibnu mukhaymira waa hiqatun faadil can shurayx ibnu hani hiqatun mukhadram sidaa weeyaan can caliy bni abi aalibin radia allahu taala anu ardah qaala wuxuu yihi sayid cali jacala rasuula nabiga wuxuu yihi sal sl inu musaafir qofka musaafirka halaaata ayaamin saddex maalmood iyo waliyaaliyahuna habeenadooda wa yowman maalin iyo waleylatan iyo habeenkeeda ilmuqiima qofka guriga jooga yani fi lmasxi markuu masaxa khufeynka weyaan sida marka qofka hadduu marka muqiim yahay habeen i maalin hadduu musaafir yahayna saddex maalmood iyo saddexdood habeen waa sidii horey ba anu soo sheegnay weyaan xadiidka boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaamu nasai aleh raxmat ullah akhbarnaa hanaad ibnu sari abu sari weyaan alkuufi hiqa can abi mucaawiya maxamed ibn khaasim dariir dariir hiqatun axfad nnaas fi xadiidi acmash acmash marba haduu haddii dadka ay wax ka wariyaan ninka loogu kalsoonidii badan yaha ugu xifdiga badan way xagga acmash can alxakam ibn cutayba wa hiqatun faqihun rubama dallas waa soo marnay can alqasim ibn mukhaymira hiqatun faadil waan soo marnay can shurax ibn hani hiqatun mukhadram waan soo marnay qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata ummuna caaisha ayaan weydiiyey radia allahu ta ardaha can ilmasx alkhufayn khufeynka olamasaa wax ka weydiiyey fa qaalat waxay tiri iiti caliyan cali u tag fa inahu cali aclamu bidalika minii isaga iga yaqaana xagga qofka iyo masixitaankiisa weyaan fa ataytu caliyan sid cali aan u yimid fa markaasaan wax ka weydiiyey can masxi masxigii oo khufeynka lama sa wax ka weydiiyey fa wuxuu yidhi sayd cali kaana rasuulka al wuxu sal slm yaamurna midna fara an yamsaxa inuu masaxa almuqiimu qofkii eh, muqiimka oo gurigiisa jooga oo magaaladiisa jooga yowman maalin iyo waleylatan habeen walmusaafiru qofka musaafirka ahna halaatan saddex jeer weyaan axaadiistaas marka tirada badan oo ilaa afarta xadiid intaba waxay ta'siilinayaan qofka musaafirka ah oo safarka ku jira oo socotada ah sogoskii u gashtay amaba khufeynkii u gashtay oo adkaa u gashtay inuu saddex maalmood iyo saddexdooda habeen uu masixi karo ood biyaha marin karo qofka muqiimka oo magaaladiis joogana habeen imaanin intaas wixii dheeri kaa marka waa la siibaya waa la dhaqayaa oo qofkii musaafirka ahay haddii saddex maalmood ay u dhamaato waa inuu siiba udhaqa wujuuban qofkii muqiimka ahaa haddii ay maalin habeen u dhamaata waa inuu muxuu aha siiba wujuuban waajibnimo uu siiba weyaan uu dhaqa lugihii laakiin haddii janaabo ay timaado walow hal maalinba ha wata qofka musaafirka ah amaba waxa weya qofka muqiimka ah saacado ha watee haddii marba janaaba meesha ay timaado waa la siibaya weyaan si loo qabaysto oo jirkii oo dhan biyo loo gaarsiiyo waalcilmu cind allah baabka boqolaad sifat lwudu'i min gayri xadath habka loo weyse qaadana qofka haddii uusan xadath la imaanin yani xadiidkan sayid cali radi allahu taala arda xadiikan noo imaan dono insha allahu tacala sayid cali uu ka warramay weyse khafiifa ah, weyse qaadana yani isagoo weyse qaba oo muxuu aha weysada ay ka burin ayuu weyse iska sameeyey weysada marka si khafiif ahoo hal halmaris ah ayuu muxuu aha u mermeriyey si aada u fudud oonan muxuu aha horaan waa usoo marnay waa xadidka laftirkiisi xadidka laftirkiisi wey taqriiban xadiidka boqol iyo soddonaad qala imam nasai aleh raxmat llah abarna camr ibn yazid camr ibn yazid abu burayd ayaa la yidhaha aljarmi camr ibn yazid abu brayd abu burayd aljarmi abu xatim wuxu ley wa saduq alimam anasa-ina wuxuu leeyahay waa hiqa alimaam anasa-i keligii ragga uu la keli noqday ayuuna kamid yahay walcilmu cind allah qala wuxuu yihi xadathana bahzi ibnu asadin bahzi ibnu asad abu asad albasri ayaa la yihah hiqat thabt qala xadathana shucba ibn xajaaj waa imaamkaa taqaanin can cabdilmalik cabdilmalik ibnu maysara alhilaali abu zayd alcaamiri wayn hiqa qaala samictu nazal ibnu sabra nazal ibnu sabra ninka la yihahdo alhilaali alkufi eh, ayaan ka maqlay waa hiqatun mukhtalafun fi suxbatihi wاraajix anahu taabicun kabiir waxaa la isku khilafsan yahay masaxaabiba mise waxaa weyan waa taabici lakin sida raajixa inuu taabic yahay weeyaan inuu taabici yahay weyaan kabiir weliba weyn qala wuxu raytu caliyan sid ali ayaan radi allahu tan arda ayaan arkay salla duhra salaad duhr isagoo tukaday uma qacada u fariisay lixawaa'ij innaas dadka inuu dantooda u guda ilan madax ayuu ahaa amiir lmuminiin ayuu ahaa marka qofka amiirulmuminiinka markuu salaada ka baxayo markii muxuu aha dadka ay danaha ay leeyihiin inuu uguda u fariista weyaan uusan muxuu aha markiiba ka dhaqaaqin maxaa yeele qofka madaxda xuquuq badan baa saaran labaa isku dhegan in la kala bixay ubaahan yihiin mid baa muxuu madluum ah oo in dulmiga looga garsooro u baahan midaa waxa weya dhaalim oo in la qabto u baahan wahaakada ummaddii marka raciyaddii maadaama ninka madax uu yahay in arrinta iyada xoogga la saaro arrinta xoogga in la saaro oo muxuuha ah qofka uu dhanka isaga ah uusan eh, dan ka gelin xoog inuusan saarin uusan dan ka gelin inay arrin fiican ahayn eh, waa runtii arrin muuqato sayid cali marka dadka ayuu fariistay uma qacad wuuu fariistay lixawaaij innaas dadka danahood inuu gudo falama xadarat alcasru salaada casr markay soo xadirtay utiya waxaa loo keenay bitawrin baaqul yar oo min maain biya ama dhoobaha dhooba ama nuxaasa ka samaysnaadee fa akhada minhu kafan hal calacalay uu ka qaatay famasaxa bihi wajahu wejigiis ayuu ku masaxay wa diraacahi labadiis dhudhun iyo wara'sahu madaxiisi iyo warajahi labadiis lugood ayuu mari weeyaan ayuu ku dhaqi yani fa akhada minhu kafan halka kafba wuxuu isticmaala hal mar u isticmaalaya weeyaan ee dhammaantood aad wada mari riwaayada kale ayaa aada usii cadaynaysa oo soo marnay uma akhada fadlahu biyihii kasoo haray ayuu qaatay fa shariba wuu cabay qaayiman isagoo tagan wa qaala wuxuu yidhi ina naasan dad yakrahuuna hada arrinkan ay nacayaan waqad ra-ytu rasul rasulka alla ay arrinka sal slam yafcalu isagoo samayni wa hada kana wudu'u man lam yuxdit qofkii xadath aanan qabin oo jirkiisu iska nadiifiya xadathan uusan jirin inuu hal hal mar muxuu ahaa saas u marsada weysadiisaas ayuu leeyahay ninka la yihahdo sayid cali radia allahu tacaala canhu wa ardah xadiidkaas marka saan horey usoo marnay waa xadiid saxiixa weeyaan xadiid saxiixa weeyaan nacam waayahay baab lwudu likuli salaa salaad kasta in loo weyse qaato inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabiyay ama ay fiican tahayba xadiidka boqol iyo kow iyo soddonaad wa xadiid saxiix qaala imam nasai aleh raxmat llah akhbarna moxamed ibn cabdilaclى moxamed ibn cabdilaclى alصancani albasri wa hiqa محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري ثقة وين قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي ثقة ثبت قال حدثنا شعبة بن الحجاج وإمامك عن عمر بن عامر الأنصاري الكوفي ثقة وين عن أنس مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه أنه السيد أنس ذكر وحوشك أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم أتي in loo keenay biinaain wahal sagiirin ayar fatawadaa uu ka weyse qaatay ama qultu waxaan idhi akaana nabiy nabigu maxay sal slam yatawadaw mid u weys qaatay likulli salaati salaada arka qaala wuxuu yihi nacam ha qaala wuxuu yihi fa antum adinkana qaala wuxuu yihi kunaa waxaan nusalli kuu tukada salawaat maa lam nuxdit intuusan xadad usan ugu dhicin oo ay naga burin waayaan qaala wuxuu yihi waqad kunaa waxaanay nusalli kuu tukada asalawaat salaadaho dhan biwuduu'in hal weyse ayaan ku dukan jirnay ayuu leeyahay saas marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam salaad kasta mararka qaar u weyse qaadan jiray mararka qaarna waxaa weeyaan Eh, hal weyse ayuu salaado badan nabigeena ku tugaday sal l slam arrintaa marka waxay cadaynaysaa in ay dhib lahayn dhib inay lahayn iyaga laftirkoodii ayaa waxa weeyaan hal weysa salawaad badan ku tukanayaan a salawaad badan ay hal weyse ku tukanayaan nabigeena sal alla lay slam eh, salaad walba u weyse qaadanay mararka qaarna waxaa dhacday oo muxuu ahaa oo macruuf ahayd in nabigeena calayhi salatu salaam uu hal weyse salaado badan ku tukaday ama salawaadka uu kuwada tukaday waaya xadiidka boqol iyo laba iyo soddonaad qaala imam nasa aleh raxmatulah akhbarna ziyad ibn ayub ziyad ibn ayub ibn ziyad albaghdadi wa hiqa qaala wuxuu yidhi xadathana ibn culey ismaaciil ibn culey alasadi mawlahum hiqatun xaafid weyaan qalu xadathana ayub ibn abi tamima asakhtiyani eh, hiqatun habtun xuja waa ninka la yaqaanay waayahay can ibn abi muleyka ibn abi muleyka waa cabdullahi waa hiqatun faqih wuxuu u geeriyooda boqol iyo toban iyo todoba hijir nabigeena sala allahu alayhi wa alihi wasalam an ibn cabas cabdillahi bn cabas bn cabdilmualib ibnu cami nabi sal allahu alay slam waa xabr lumma wa turjumaan qur'an ana rasul sal sl haraja u baxay min alkhalaa'i musqushi ayuu kasoo baxay faquriba ilayhi طacaaman cunna ayaa loo keenay faqaaluu waxay yidhahdeen alaa naatiika biwadu'in weyse baan ku keena qaala wuxuu yihi inama in kalamaan umirtu waxaa la faray weysada ida qumtu ila asalaat markaan salaada u istaago waxa weye inaan weyse qaata ama salaad aan mxua ah, tukana tukan rabo inaan weyse qaato yaa lay fari wayn haddii aan weyse qabin ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila asalaat fagsiluu wujuhakum waaydiyakum ila maraafiq wamsaxuu biruusikum arjulakum ila lkacbayn waa kaas saas weeyaan waaya xadiidka boqol iyo soddon iyo saddexaad qala imam nasai aleh raxmat llah wa xadid saxiix isna akhbarna cabaydillahi bn saciid cabaydillahi bn saciid waa hiqatun ma'muunun weeyaan sunniy hiqatun ma'muunun sunni waa hiqa waa maamuun waana suni qala wuxuu yihi xadathana yaxya alqataan ayaa noo warramay hiqatun xaafidun mutqin imaam can sufyaan athawri qala wuxuu yihi xadathana calqama ibnu eh, marthad calqama ibnu marthad wayaan waa hiqa cabdillah ibnu marthad waa hiqatun eh, waa reer xadrami eh, calqama ibnu marthad alxadrami waa hiqa an abi an ibni burayda ibnu burayda waxaa weeyaan sulayman ibn burayda ibn xusayb weyaan ahy an ibn bura burayda burayda wiilkiisi waa sulayman eh, ibn burayda waa hiqa isna waa hiqa weeyaan an abihi abi waxaa ka wari burayda ibn xusayb alaslami saxaabi jaliil weyaan waxuu geeriyooda saddex iyo lixdanka jir nabigana sala allah alay slm qala wuxuu yidhi kaana rasul rasulka sl sl tawada umid weys qaatay likulli salaati salaad arku weys qaadan jiray falama goorti kaanu ahaaday yawma alfatxi maalinta magaalada m maka la furtay sallaa asalawaat salaadii o dhan wuxuu ku tukaday biwuduu'in waaxidin hal weyse ayuu ku tukaday nabigeena sal l slam fa qaala cumar wuxuu ku yidhi facalta shay-an shay ayaad samaysay lam takun aadan ahayn tafcalu mid samey oo salaadka weyse qaadan jirta nabi allow qala wuxu yihi camdan kasbaan facaltu u sameeyey yaa cumaru cumarow yani arrin iga qarsoon ma ahane kas ayaan u yeelay wayaan yani inay banaan tahay oy dhib lahayn ayuu nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam halkaa ka caddaynaya waad ujeedaan weyaan sayid cumarna waxaa lagu yihi kas baan u sameeyey wax dhib aa ku suganna malahan waa yahay baabu nadxi firdhin la firdhiyo oo waxa weeyaan markii la weys qaata kadib in muxuu ahaa meeshii xibinta taranka iyo agaarkeeda biyo shab lagu siiyo ayuu u baabiya weeyaan xadiidka boqol iyo saddex iyo ah, afar iyo soddonaad boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat llah abarna ismaaciil ibn mascuud ismaaciil ibn mascuud abu mascuud weeyaan aljaxdari waa hiqa qala xadathana khalid ibn xaarif hiqatun thabt can shucba waa ninka imaamka ahaa can mansuur ibn muctamir hiqatun thabt can mujaahid ibn jabr wa imamun fi tafsiri walcilmi ah, hay imam weeyaan fi tafsir walcilmi waana hiqa an xakam ibn sufyaan xakam ibn sufyaan ninkaas ma saxaabiya ma saxaabi maaha ayaa laisku haya lakin waa saxaabi sida muuqata can abihi aabihi wuxuu ka wariyay aabihiidan marka waxaa la isku khilaafay ninka la yihahdo alxakam ibn sufyaan sufyaan mi aabihiisaas aabihiiskaas hadda meesha uu ku sheegay ma ku jiraa mise waa maya can alxakam ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam miya mise can alxakam ibn sufyaan can abihi sufyaan ana rasuulah weyaan culimada wa isku khilaafeen lakin intooda badan waxay qabaan in sufyaan meesha laga bixiyo oo la yihahda an alxakam ana rasuul allahi sala allahu alayhi waali wasalam lianna waxaa noo imaan doonta xakam oo nabigeena xadiidka warina si toos ugu warina sala allahu alayh waali wasalam waaya an alxakam ibn sufyaan radi allahu ta an arda ana rasul rasulka ala sal slam kaan rasuulkeena wuxuu ahaa idaa tawada hadduu weyse qaata akhada wuxuu nabiga qaadan jiray xafnata min maa cantooba biyo ah ayuu saa u qaadan jiray nabigeena sala allahu alayh wasalam dhub biyo ah ayuu saa u qaadan jiray waaya ama darsasho biyo ayuu qaadan jiray fa qaala biha hakada saas ayuu muxua ku samayn jiray saas ayuu ku samayn jiray fa qaala biha haakada ayuu ku samayn jiray hahi wawasafa shucbatu shubca shucba shucba waxaa weeyaan wuxuu tilmaamay nadxa wasafa wuu tilmaamay shucbatu nadaxa bihi farjahu farjigiisa ayuu nabiga shaab kusin jiray waayahay farjigiisa yani meeshii oo qaawan maahane kor ayuu shab kaga siin jiray wa hahi mhm. fadakartuhu liibraahim ibraahim ayaan u sheegay ibrahim ayaan u sheegay weyaan annakhaci abcan faacjabahu arrinkaas aad buu u cajabgeliyey wuu jeclaaday qaala sheekh ibnu sunni wuxuu yidhi alxakam huwa ibnu sufyaan weeyaan athaqafi radia allahu taala arda ibnu sunni marka oo raawigii ka wariyey kitaabkan sunan nasaa ruwaadiis rag ugu caamsan oo hadda riwaayadan annaga aan gacanta ku hayno isaga wariyey oo xorowga alimaam nasaai i ah ayaa wuxuu leeyahy xakam ibnu huwa ibnu sufyaan weeyaan waa reer bani thaqiif waana saxaabi radi allahu canhu ardah ayuu yiri weyaan waayahay maxaa loogu shubaa biyaha marka halkaas waxaa loogu shubaa alcilmu cind allah koleyba xikmadda wax kasta macquul macna inuu noqdo shardi maahan laakiin nabigeena saas ayuu sameeyey sala allahu alayh waali wasalam marka wax walba adhici kara weeyaan xadiidka boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aley raxmat akhbarna alcabaas ibnu maxamed adduriy wa hiqatun xaafid qaala xaddatna alaxwas axwas ibnu ljawaab axwas ibnu jawaab saduuqun rubama wahim waa saduuq run badana laakin wahmi inuu ku dhaca ismoodsiiyey ayaa laga yaaba mararka qaar qala wuxu xadathana camaar ibnu zurayqin walaa ba'sa bihi isna waxaa weeyaan dhib weyn ma lahan weyan laa ba'sa bihi can mansuur ibn muctamir xa wa ambana axmed ibnu xarb saduq weyan qala xadathana qasim eh, wa ibnu yaziid aljarmi wa qasim ibn yaziid aljarmi wa hiqatun caabid qala xadathana sufyaan wahuwa thawri qala xadathana mansuur ibn muctamir raggaas waa aimadii a taqanin can mujaahid can alxakam ibni sufyan waa saxaabigii jaliilka ahaa al akhar qaala wuxuu yidhi radi allahu tan arda ra-ytu rasulla nabiga la sal slam tawada isagoo weyse qaatay wa nadaxa farjahu farjigiisna biyo ku shubay qala axmed wuxuu yidhi fanadaxa eh, fanadaxa farjahu wanadaxa qaala axmedu axmed wuxuu yidhi fanadaxa farjahu iyo wanadaxa farjahu aad uma kala duuna midna waa midna waa fa axmed ibn xarb ayaa marka wuxuu yidhi eh, fa yii weyaan rag kalena waxay yihahdeen wanadaxa nacam ragga kale oo muxuu ahaa qeybtii in dalaxa xadiidka ama riwaayada aan taxwiilka la gelin raggi kale saas ay yihahdeen weyaan oo fa waaw ay ka dhigeen isna wuxuu ka dhigay fa waaya lafdiga ayuu marka imaamka ilaalina odaydina weyaan baabu lintifaaci bifadli wuduui weysada wixii kasoo haray oad ku weyse qaadatay in lagu intifaaca ama cabitaan ha noqoto ama si kale ha loo adeegsade ayuu baabkan u baabyahay lahayn xadiidka boqol iyo lix iyo soddonaad wa xadiid saxiixa qaala imam nasai aley raxmat ullah akhbarna abu dawuud sulayman ibn sayf wa hiqatun xaafid qaala xadathana abu cataab sahil ibn xamaad adalaal albasri saduuq weeyaan qala wuxuu yihi xadathana shucba ibn xajaaj waa imaamka taqanin can abi isxaaq asabiici hiqatun muktirun caabid can abi xayata xaye abu xaya waan soo marnay ibnu qays alwaadici weeyaan maqbuul qaala wuxuu yihi ra-aytu caliyan sid caliyan radi allahu ta arda tawada isagoo isqaad talaatan salaatan saddex saddex uma qaama istaaga fashariba cabay fadla wuduu'ihi waysadiisa wixii kasoo haray cabe weeyaan qaala wuxuu yihi sanaca rasulula nabiga layaa samey sal slm kama sanacad sidaan sameeyey arrinta iyada marka sayd cali radi allahu taala arda mar uu biyo muxuu ahay masxi samaynayey oo biyo hadda aan soo marayni iyo mar mar iyo mar muxuu ahaa uu weyse caadi ah oo halhal jeer jar uu weyse qaadanayay inkastoo labadaas inay isku mid yihiin ay u badan tahay oo marku ismarinta iyo halalka weyse qaadanay isleeyihiin iyo maruu muxuu ah saddex jeer weyse qaadanayba ha noqotee intaba wuxuu sameynaya biyihiis soo hore ayuu cabayey nabigana ayuu tiriray sala allahu alay wasalam inuu arrinkaas sameeyey marka biyaha kaasoo hore ood ku weyse qaadata in la cabi karo o la isticmaali karo oy dhibaato len ayuu baabkan ayaa xadiista laga fahmaya weyan xadidka boqol iyo toddoba iyo soddonaad xadiis saxiix wey isna qaala imaam anasai aleyh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn mansuur alkhuzaaci waa thiqa can sufyan ibni cuyeyna wa alhilaali thiqatun thabtun xuja waa taqaanaan can sufyaan ibn uyayna waa garateen qaala wuxuu yihi xadathana malik ibn miqwal wa hiqat thabt an cawn ibn juxayfa cawn ibn juxayfa assuwai weyaan alkufi hiqat thabt can abihi aabihi wuxuu ka wariyey juxayfa assuwai ahay aabihi wahab ibn cabdillah ahay wahab ibn cabdillahi weyaan waa saxaabi macruufa qala wuxuu yihi wahab ibn cabdillah radiallah tan arda shaytu nabiya nabiga ayaan xaadiray la joogay bilbatxaa meesha badxa la yihahdo waa magaalada maka meel ka mid ah. a oo dhinaceeda muxuu ahaa xigto mina xaggeed xigto fa akhraja bilaalun bilaal ayaa soo bixiyey radia allahu ta an arda fadla wudu'ihi nabiga markuu weyse qaatay biyihi wixii kaso horay ayuu banaanka keenay faibtadarahu nnaas dadka ayaa kala boobeen faniltu niltu minhu waxbaan ka muxuu aha ka helay fa waxaan ka gaaray minhu xaggiis shayan wax waxbaan muxuu aha biyihii aan ka helay weysadaheed weyaan warakastu ama warakastu waxaan u qotomiyeen u taagay lahu nabigeena alcanazata ultakiga ushi mxuu afka kulaha birta kulah ayaa u taagay fasallaa binnaas dadka iduji nabigana sal slm walxumru dameerihii iwalkilaabu eeyihii iwalmaratu haweeneydii yamruuna ayagoo marayaan bayna yadayhi nabiga hortiis ay marayan sala allahu alayhi waaalihi wasalam xadiidkan marka wuxuu cadaynayaa biyihii weysada oo kasoo haray nabigana sala allahu alayhi waaalihi wasalam in saxaabadii ay isticmaali jireen inay saxaabadii isticmaali jireen oo aada iyo aad muxuu ahaa weliba ay nabigeena barakaysan jireen aahaartiisi iyo wixii asaga biyaha kuweysa qaatay iyo wix lamidka ah waa wax cad weeyaan intaa marka waxaa xog noo kala ku jira meeshaan in qofka haddii marba sutra u dhigto sutrada gadaashada wixii mara waxba inayna ka dhibaynin ya waxba ay ka dhibaynin marka ama dameer hamara amaba ay hamaro ama bini aadan hamaro nabigeena waa tii udiiday sal la l in la hormaro qofka dukana qofka dukana in la hormaro waa tii nabigeena udiiday sala allahu alayhi waali wasalam marka Eh, ama ay hamara amaba muxuu ahaa hamara dameer oo mxuu ahaa sutrada dhankeeda kale ka soka maaha dhankeeda kale hamara dhib ma lahan dhib ma lahan weeyaan xataa dumar hamareyna meeshaan marka in la sheegay ay oo la sheega dameer oo haweeney la sheego ya haweeney la sheega arrinta iyada waxa weeyaan waxaa laga yaabaa dadka ducafaa aliimaan iimaankooda uu daciifka yahay amaba dadka waxaa weeyaan yastaaduuna bilmaai alcakir biyaha calowga ah dadka wax ka ugaarsada oo dumarkii la dulmiyey diinta islaamka iyo shareecada islaamka din dumarka ay dulmisaa dadka la taagan inay daliil ka dhigtaan ayaa laga yaabaa umuna caaisha radiallah tan ordaha way radisay waxaad nala sinteen ay tiri muxuu aha dameerihii iyo ad nala sinteen muxuu arrintaas aad bay u inkirtay radia allahu taala ardaha haddii xataa maanta aan dhahno xadiidkan waa la isku cadfay inay isku nooc yihiin maahan inay isku nooc yihiin maahan dumarkii lagu shabaha dameer ma ahan oo dameernimo amaba aynimo lagu shabaha ee qadiyada waxa weyan qofka hadii la hormaro hormaritaankaas ayaa waxa weeyaan aan la ogolayn sidiisaba haddii marka ultaki la dhigo amaba nin hamara ama naag dumar hamarayna eh, rag iyo dumar wax maraba eh, eh, hamarayna amaba xayawaan noocay ahdama hamarayna ey ha noqda amaba geel ha noqda ama faras ha noqda hamarayna intaba lama ogola oo waxaa la rabaa in sutradaas iyo ultakigaas iyo wax muxuu ah mitla muakharat raxli heryada qeybta dambe oo lagu tiirsana magaadiidka marka la koro faraska iyo awrta iyo marka la koro korahaas dambe gadaal dambe inta lagu tiirsanaya in la eg waa in mxuua ah qofka hortiisa dhigto si mxuaha ciddii xagga ka marta waxba ay ugu dhiibin marka qofka dumarka ah maritaanka meesha ay maraysa marka qofka salaada ku jira haaliban waa taqaanaan ilahi wuxuu leh subxana watacala zuyina linaasi xubu shahawaati min annisaai walbaniin yani ragga iyo bini aadanka ragga iyo dumarka waa isu soo jiidmaa marka ninka rag markuu tukana inay haweenay horay gadaal umarto horay gadaal umarta arrinta iyadu waa bini aadan waxaa khatar in muxuu ahaa qalbigiis uu meel kale aado in qalbigiis shahwo ay ku dhacdo waxaa dhici karta marka in salaad uu ka fidnooba wamaa ilaa dalik marka dhankaasa laga eege yaan laga eegin muxuu aha dumarkii ayaa dameer loo ekeysiiyey ama dumarkii ayaa muxuu aha ey loo ekeysiiyey macnaheeda noocaas ma aha ee macnaheeda waxaa weeyaan salaadii marka lagu jira sutra ha la sameeya sutrada ayadaana waxaa weeya wixii xagge ka maro waxay aadan ba aadin ama bashar ha noqdo amaba xayawaan ha noqdee waxba dhibaato ma intaas ayaa laga qaato muhimadan waa intaa yada weyaan wallahu aclam xadiidka boqol iyo soddon iyo sideedaad wa xadii saxiixa qaala imam nasai alayh raxmat ullah akhbarana moxamed ibn mansuur wa hiqa qaala xadathana ama can sufyaan wuxuu ka wariyay wa ibn cuyayna qala wuxu samictu ibn kadir maxamed ibn kadir wa hiqa yaqulu isagoo le samictu waxaan ka maqlay jaabiran jaabir ibn cabdillahi ayaan ka maqlay radi allahu taala arda yaquul isagoo le maridtu waan xanuunsaday fa ataanii rasulla nabiga aya yimid sal l slam wa abu bakr iyo abubakr iyo cuudaaniya iyaga ay booqanayaan fa way ila kulmeen qad uqmiya calaya anoo li miir daboolay oo miirkaygu uusan joogin fatawada'a rasulla nabiga ugu weysaqa sal slam fasaba calaya wudu'ahu weysiis ayuu nabiga ugu shubay sala allahu alayhi waali wasalam waxayna sabab u noqotay weysadaas inuu muxuu ahaa eh, eh, nabigeena alayhi salatu salaam uu muxuu ahaa eh, ku shubay jaabir uuna ku caafimaaday bifadli illahi wa raxmatihi hada wallahu aclam wsal allah waslam abdi rasul mustafaa